alxamdulilah wasalaatu wasalam ala rasul ama bacd waxaan ku jirnay kitaabkii aclaamu sunati manshura liictiqaadi taa'ifati naajiyati mansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu lahaa waa kitaab su-aaliya jawaaba oo caqiidada ku saabsan waxaan ku jirnay ruknigii saddexaad ee arkaanta imaanka kamid ahayd oo ah in kutubta alla la rumeeyo qur-aanka baan marka xoogaa ku jirnay hadda su-aasha afar iyo sideetanaad hal sifatu lkalaami daatiyatun aw ficliyatun tilmaanta hadalka ah oo alla uu leeyahay ma tilmaan daatiyaha oo sida cilmiga iyo qudrada iyo ay lamid tahay ow ficliyatun mase waa ficil oo ityaankii iyo majiigii iyo istiwihii iyo ay lamid tahay jawaab jawaabtu waxay tahay ama bاctibaari tacaluqi صifati اkalaami bidaati اllaahi caza wajala waاtisaafihi tacaalى biha famin صifaati daatihi kacilmihi tacaalى haddii aan ka fiirino dhinaca ah in tilmaantan hadalka ahu ee allah daatadiisa ku tacalluqdo oo allahna uu ku tilmaaman yahay waxay noqonaysaa sifatu daat bay noqonaysaa sida cilmiga alloo kale noqonaysaa bal huwa min cilmihi qur-aanku aslanba waa cilmiga ilaahay wa anzalahu bicilmi cilmigiisana waa kusoo dejiyey sida ayadaha qaarkood ay sheegeen wa huwa aclamu bima yunazil alla wuxuu soo dejinayana saa u cilmi badan wa ama biictibaari takalumihi bimashiicatihi wa iraadatihi haddii aan dhinacaas ka fiirino inuu qur-aankii alla uu ku hadlay hadalkaasuna uu ku tacalluqo doonista alle maarata doonista alle uu ku tacalluqo fa sifatu ficli sifatu ficli buu noqonayaa wixii alla wixii yani iraadadii alle ay ku tacalluqdo waa sifatu ficli kama qaala nabiyu sal l slm sida rasulka sal slm uu yidhi idaa araada allahu an yuuxiya bilamri takalama bilwaxyi hadduu alla uu doono inuu maarata wax waxyoodo waxyi buu ku hadlaa kaso xadiidkan wax ku jiraan alxadiid walihada sidaa darteed yaa qaala salafu saalix waxay yidhahdeen في صفة alkalaami markay ka hadlaayeen inahaa sifatu daatin wa ficlin maca sifatu daatna waa yahay kalaamku sifatu ficlina waa yahay faallahu subxaanahu wa tacaala alle ceeb ka hufnaaye oo sarreeye lam yazal kama zuulin walaa yazaalu kamana zuulaayo mustaqbalka mutasifin iyo mid ku tilmaaman alleh bilkalaami hadal azalan wa abada hore iyo gadaalba wa takalumihi wa ku tilmaamaya alle kama inuu macnaha hadlo dadna uu la hadlo mashiicadiisa iyo iraadadiisa kula hadlaaya fayatakalamu idaa shaa markuu doonuu hadla idaa shaa hadduu doono mataa shaa goorkuu doono wakhtiguu doonana wuu hadlaa wa kayfa shaa iyo sida uu doono uu hadlaa alle bikalaamin hadal buuna ku hadlaa yasmacuhu man yashaau alla wuxuu qofkuu doona uu maqashiiyo ou maqlaayo wa kalaamuhu sifatuhu kalaamka allena waa tilmaantiisi waaye laa gaayata lahu wala intihaa'a meel uu ku intihoodana ma laha qul waxaa tidhaahdaa aayad baa marka uu soo deliilsaday qul low kaana albaxru midaada likalimaati rabbi waxaad tidhahdaa haddii baddu ay ahaan lahayd khad iyo xibri iyo inqaas soomaalida qaar ba si u yaqaanaan likalimaati rabbi hadalada alle ee kalimaadka rabbi hadday maaratay khad u ahaan lahaayeen iyo xibri lanafida albaxru baddi baa dhammaan lahayd qabla an tanfada kalimaatu rabbi inta maaragtay kalimaadka alle aanay dhammaanin macnaha waa cilmigiisi iyo xukunkiisi waay walow ji'naa aaban la imaane bimithlihi baddii oo kale manaha biyihii badda oo kale oo haddana laga dhigaayo macnaha kuwo oo khadka usii ziyaadiyo madadan manaha ziyaado u ah aayad kale haddana keenay wuxuu yidhi walow anamaa maarata aayadan u keenayo walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun haddii waxa dhulka dushiisa ku sugan oo geeda ah laga dhigi lahaa qalmaan la qoray oo inay wax qoraan u diyaara walbaxru baddiina yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin uu maaratay kordhinayo wax ku soo daraayo isaga gadaashiis toddoba badood oo kale lagu soo daraayo oo macnaa hadalka allana lagu qoraayo waxaasoo dhan maa nafidad kalimaat ullaahi hadaladii alleh maba dhamaa maba dhammaadeen aayad kule haddana soo daliilsadee wa taammat waa ay dhammaystirantay kalimaatu rabbika kalimatu rabbika kalimadii rabbigaabaa dhammaystirantay kalimaadkii waxaa laga wadaa amarkii iyo nahyigii wacdigii waciidkii waa laga wadaa wax la isfaray wax la iska reebay iyo yabooh iyo goodi waxaa kaloo lagu fasiray kelimaadka qur-aankii waa lagu fasiray dadkan marka been abuurashada samaynaya wax kuma ziyaadin karaan qur-aanka waxna kama nuqsaamin karaan waxay ku dhamaystiranta marka kelimadda alleh kelimaadna waa la akhriye sidqan wacadla inay run yihiin yabooha iyo goodiga wacadlan cadaaladna ay ku dhisan yihiin amarka iyo nahyiga wixii amari nahya cadaalad waa kelimaadka alle laa mubadila likelimaatihi wax kelimaadka alla bedelaana ma jiraan oo xukumka alle miyaa la celin karaa xukunka alle lama celin karo lamana bedeli karo yaboohay allana lama joojin karo wa huwa asamiicu alaliim allana waa mid maqal badan oo ogaal badan su-aasha shan iyo siddeetanaad wuxuu yihi man hum lwaaqifatu war kuwa ka joogsaday maxay yihiin oo leh annagu qur-aanka ka hadli mayno makhluuq waa dhihi mayno gheer makhluuq waa ina dhihi mayno dhexdhexaadana camal ay leeyihiin wamaa xukmu xukunkooduna muxuu yahay jawaabtu waxay tahay alwaaqifatu nimanka waaqifada lagu magacaabo hum aladiina yaquuluuna fi lqur'aani waa kuwa qur-aanka ku yiraahda ama ka yiraahda laa naquulu huwa kalaamu ullahi waa kalaamka alle ma dhahayno walaa naquulu makhluuqun makhluuq ayana dhihi mayno qaala imaam axmed wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala man kaana minhum dadka saasoo hadlaaya koodii ayaga ka mid a oo yuxsinu lkalaama cilmulkalaamka yaqaanaa fahuwa jahmiyun xukunkiisu waa jahmi jahmiyaduna waa gaalo waman kaana laa yuxsinuhu qofkaan cilmukalaamka garanayna bal kaana jaahilan jahlan basiita jaahil ah aan murakab ahayn jahligiisu ama jahligiisu jahli basiit uu yahay oo wax aan garanaynin fahuwa tuqaamu calayhi xujatu xujadii baa lagu oogaa bilbayaani walburhaani in wax loo caddeeyo oo xujadii loo sheego fa in taaba hadduu toobad keeno wa aamana uu alla rumeeyo oo uu rumeeyo dheh biannahu kalaamu llahi tacaala inuu yahay hadalkii alleh hayru makhluuqin oo aan makhluuq ahayn wailaa hadda alxamdullah waa sidii la rabay wailaa haddii kale fahuwa sharun min aljahmiyati asaga laftiisu jahmiyadu waaba ka shar badan yahaba xadiidka lix iyo siddeetanaad maa xukmu man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun qofkii yidhaahda aniga ku dhawaaq aan ku dhawaaqayo qur-aanka waa makhluuq jawaabtu waxay tahay haadihi alcibaaratu laa yajuusu iطlaaquha nafyan walaa ihbaata cibaaradan in lagu hadlaahi ma bannaana adoo wax diidaaya ama adoo wax sugaaya lafdii bilqur'aani makhluuq ha dhihin lafdii bilqur'aani hayru makhluuqna ha dhihin lianna lafda maxaa yeelay macnan mushtarakun waa macno maaragtay la wadaago oo u dhexeeya bayn atalafudi aladii huwa ficlu lcabdi waa dhawaaqidii ahayd ficilka addoonka iyo wuxuu u dhexeeyaa wa bayna almalfuudi bihi aladii huwa alqur'aanu kii lagu dhawaaqaayey oo ah qur'aankii laftiisii faidaa utliqa alqowlu bikhalqihi haddii marka layska yidhaahdo lafdihi bilqur'aan makhluuq shamila almacna athaaniya qur-aankii laftiisii marka makhluuqu noqona marka taasna waa maxduur ma la ogola taas warajac marka arrintu waxay u noqonaysaa ilaa qowl jahmiyati jahmiyada qowlkooda ay noqonaysaa waidaa qiila haddii la yidhaahdo hayru makhluuq mid la abuuray maaha haddaad tidhaahdo macnaha dhawaaqida aan dhawaaqaayo makhluuq ma haddaad tiraahdo shamil almacna alawala macnihii hore iyuu kulansanayaaho dee adiga yani dhawaaqaada iyo wax oo ilaahay maarata u abuuray waa alladii huwa ficlu oo addoonku wuxuu sameeyey ah wa hada min bidaci ilitixaadiyati nimanka marka yidhaahda waxalla wixii jiro oo dhan oo mawjuudaada waa un alle kuwa dhaha bidcooyinkoodii marka meeshan soo gelaysaa oo yani dadkii makhluuqaadkii yani dhawaaqoodii iyo wuxooda makhluuq ahaa yaa waxaa laleeyahy maya waa waa hadal alaa laleeyahy walihaada sidaa darteed yaa qaala salaf salafku waxay yidhahdeen asaalix raximahum allahu tacaala allaha u naxariistee man qaala qofkii yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuqun fahuwa jahmiyun dhawaaq aan ku dhawaaqayo qur-aanku waa makhluuq qofkii yidhaahdaa fahuwa jahmiyun isagu waa jahmi waman qaala hayru makhluuqin qofki yihahda makhluuq maaha lafdii bilqur'aani hayru makhluuq qofki yidhaahdana fa huwa mubtadicun waa nin bidcoola aho bidco la yimid marka kii yidhi lafdii bilqur'aan makhluuqun waxyar inuu ka khafiifsan yaha moodaa sababtoo qof la yidhi waa jahmi qof la yidhi mubtadic waa kale xoog badan yihin jahmi khalaas jahmi waa gaalnimo mogti mubtadicu laakiin waa maaragtay waa weli daa'iradii ku jira masaladan qur-aanka waxaa aada loogu dhibay aimadii islaamka weliba maaragtay imaam axmed yaa arrintaas u istaagay oo inuu khalad jawaabo diiday oo ilaahay qalbigiisa uu sugayo diiday inuu bidcadaas ku hadlo ilaa niman jahmiye ah oo weliba maarata muctasilana la yidhaahdo oo wakhtigiisii joogay yaa nimankii madaxdaha ee muslimiinta maaragtay ma'muun iyo maarata muctasim iyo waasiq iyo raggaas dhegahooda waxay ku shubeen bidcooyin oo bidcooyinkii cilmulkalaamka ka mid a ah, oo ay ka mid tahay qur-aanku inuu makhluuq yahay waxaasay cabsiiyeen waa ku qanceen markaasay dadka ku imtixaanaayeen ahlu sunniyaa la imtixaana waxaa la leeyahay qofkii aan dhihin qur-aanku waa makhluuq la cadaabaa la leeyahay baytulmaalka xaqi uu ku lahaa yaan la siin baa la leeyahay haddii muslimka gaaladu dagaalamaan oo la jihaado oo maaragtay gaaladu ay naga qabsato dad naga qabsadaan oy naga qafaalaan soo dayn maynaa la leeyahay oo gaalada kasoo furan mayno lacag ku bixin mayno ilaa inuu yidhaha qur-aanku waa makhluuq moogiye halaagga noocaasoo kalea iyo ummaddu maaragtay u soo jiideen nimankaas madaxda ahi waxaana sababuha ah niman ku hoos jiro shikaal isku sheegaaho culamo isku sheegaaho muctasilaho ahlu bidaca oo sunnadii ka soo horjeeda nimankaasa waxu qurxiyey markaasaa ummaddii maaragtay la cadaabay laakiin aakhirkii ilaahay waa u gargaaray diinkiisii markaasaa nin mutawakil la yidhahdo a soo baxa oo nimankii hore ka dambeeyey oo cabaasiyiinta markaasuu bidcadii rafciyey isagiiya marka ka soo horjeesta wixii baatilka ah wuxuu u gargaaray imaam axmed iyo ahlu sunnadii u gargaaray ahlu bidcina waa dulleeyey ninka mutawakil ahaa diintaanu sabar bay u baahan tahay in maaragtay la ogolaado in la bedelo ama la taxriifiyo ma banaana u sabar adiga wix ku soo gaarana isaga sabar caaqibada aakhirka iyo cirib dambeedka dadka maarata ahluxaqa yaa iska leh ilaahayna diinkiisa ha u gargaaro iyo kitaabkiisa iyo sunada rasuulka sal slm iyo ahalkoodaba wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online